العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعلى كل فصل كل بعض يا حاكم يكهد لي ويقول على هذا الأساس asaaskaa haddii aan ku soconno kaana alxukmu waxau noqonayaa xukunka bikayri maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan lagu xukumaa kufran gaalnimo ayuu noqonayaa liannahu laysa ligayri illaahi uma sugnaanin ilaahay kayrkii sumbatu istaari alaxkaami awoodda ah axkaamta saaritaankeeda qala tacaala ilaahay wuxuuhi waman lam yaxkum kaan ku xukumin bima anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkaafiruuna kuwa gaaladaa weeye wamaa wadiifatu rusuli rususha wadiifadooda iyo shaqadoodu may ahaanin ilaa tabliiqu axkaami illahi ilahay axkaamtiisa gaadsiintiisa mooyaane wamaa wadiifatu lmujtahidiina mustaydiintana wadiifadooda iyo shaqadoodu may ahaanin ila tacaruf aqoonsi iyo garasho ayuunba heta calaa hadihi alaxkaami axkaamtaa la garto waalkashfi canhaa iyo faydiidii caddayn biwaasitati almanaahij iyadoo la raacayo oo la dhexdhexaysanayo o la adeegsanayo manaahijtii iyo waddooyinkii walqawaacidi iyo qawaaciddii allatii taasoo wadacahaa dee uu dejiyey cilmu lusuul cilmiga usuulku uu dejiyey waxau sheekhu leeyahay mar haddaynu soo tilmaannay in xukunku yahay khitaabka ilaahay mid toosa iyo mid dadban labadaba noqonaya ee la xidhiidha dadkan mukallafiinta ee la hawlay waxay qabanayaan ama dalabaan ama ahaan ama wadciaan ula xidhiidha waxauna tusinayaa axkaamta halka ay ka soo fugshay mastarkeedu waa alleh idan markaa xaakimka wuxuu ka soo fula waa alle keligii xugun waa wuxuu xukumay un sharcina waa wuxuu jideeyey un sidaasaa qur'aankuna ina tusay muslimiintu ay ku ijmaaceen marka wuxuu leeyahay asaaska innagoo ku soconaynaa ayaa wuxuu noqday xukun lagu xukumo oo lagu kala saaro wuxuu ilaahay soo dejiyey waxaan ahayni gaalnimo ayay noqonaysaa maxaa yeelay ilaahay cidda kayrkii ah oo aan alla ahayn oo leh awoodda soo saaridda axkaamta ma jirto kaa uu soo saaray ee isagu maladu xaakimkii yahay axkaamtu ay ka soo furaysay kaa uu markaa isagu soo dejiyey ayuunbaa markaa loo taxakumaya kaas ayuunbaa markaa wax lagu xukumayaa ciddii markaas ilaahay kayrkii wax soo saartaaba baaquud bay noqonaysaa xukunkeeduna baaquud ayuu markaa noqonayaa haddaba rusushana wadiifadeedu iyo shaqadeedu ma aha axkaamta ilaahay ayuunbay iyagu dadka soo gaadhsiinayaan waxay iyagu tashriicinayaan ama xaggooda ay kala imanayaan ma jirto waayo nabiyullaahi maxamed baala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa waxyu yuuxaa yacni hawadiisa iyo markaas si isaga la noqoto kuma hadle yani waxyu loo waxyooday weeye mujtahidiintan markaa iyaguna ijtihaadaya ee axkaamta iyaguna soo saaraya wadiifadoodi waxa weeye axkaamta ay markaa rusushii ay soo gaadhsiiyeen inay markaa aqoonsadaan oo ay faydaan ayaga oo manaahijtii iyo qawaaciddii cilmigan usuulku uu dhigay ee aynu soo tilmaannay iyagoo adeegsanaya oo raacaya ayay markaa iyaguna aqoonsanayaan marka islaamka yacni waxa weeye waxa la fulinayaa waa ilaahay sharcigiisa iyo diintiisaasuun usushutay soo gaarhseena waa taa fuqahadiiyo culimmaduna ta ay markaa muujinayaan ee ay soo saarayaan taasu weeye cid markaa ilaahay sokadii tashriiciyo markaa sharci dadka u samaynaysa ma jirto inkastoo masaladu dee ay imarka inaga baxsan tahay oo aanay yacni mawduuceedi iyo majaalkeedii markaas aan ku aynaan ku jirin haddana guud ahaan masalada xukunka ilaahay keyrkiisa lagu xukumo ma bannaano markaas in lagu tagfiiriyo cala aliطlaaq oo la idlaaqoo la yidhaha qof alliyaaliyo qof kasta iyo xaakim allayaal iyo xaakimkii ee ku xukuma bikayri maa anzala allahu yacni wuu gaaloobayaa sidaa loo idlaaqaa ma banaana bal idlaaqa noocaasa waxaa lagu tilmaamaa markaa inuu yahay madhabka khawaarijta inuu yahay ayaa lagu tilmaamaa bal markaa tafsiil iyo in la kala saaro ayaa laga maarmaana masalan waxay hay-atulkibaari alculamaa ay caddaynayaan qofku hadduu ilaahay wuxuu soo dejiyo waxaan ahayn inuu ku xukumo isagoo caqiidaysan oo rumaysan inuu markaas ilaahay caasiyey oo waxaan ku xambaaraya ilaahay kayrkii inuu yani wuxuu ilaahay soo dejiyey kayrkii inuu ku xukumo ay tahay rishwo iyo laaluush la siiyey ama wax kale ama cadaawadu u qabo markaa kanuu ku xukumaya awgeed buu uga weecday ama qaraabo iyo saaxiibtinimo kan uu xukumayo ka dhaxaysa awgeed buu markaas uga weecday kufrigiisaasi markaa kufri akbara ma noqonayo caasi ayuu markaa noqonayaa wuxuu noqonayaa mid ku dhacay markaa kufri duuna kufrin sida markaa ibnu cabaas laga wariyey kufri markaa kufri ka hooseeya ayuu ku dhacay iyo dulmi markaa dulmi ka hooseeya iyo fisqi markaa fisqi ka hooseeya ayuu markaa ku dhacay waa sida markaa sheekh cabdilcaziiz ibnu baaz iyo cabdirasaaq alcafiifi iyo markaa raggaa waaweyne markaa hayatulkibaarku sida ay markaa fatwoodeen weeye marka waxba gusii tilaax tegi mayno laakiin idlaaqeeda markaas in lagu tagfiriya inaanay markaa masale bannaan ahayn ayuun baynu markaa tilmaamaynaa wacalى hada alasaasi kana alxukmu yani rag badan oo culimaa baana runtii wax ka qoraya sheekh axmed shaakir baa ka mida sheekh moxamed ibraahim al sheikh ayaa ka mida markaa isaguna risaalo kule yani masale aad iyo laxaad maanta looga hadlay oo mutawasir ah weeye markaas oo la qeybiyo oo aad iyo laxaad loo cadeeyey wa hada alasaasi kana alxukmu waxa uu noqonayaa xukunka bikayri ma anzalnahu ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaana lagu xukumaa kufran buu noqonayaa liannahu laysa likayri illahi uma sugnanin suldatu istaari alaxkaami awoodda axkaamta soo saaritaankeeda qaala lahu tacaala ilahi wuxuu waman lam yaxkum aan ku xukumin bima anzala allahu ilaahay ka uu soo dejiyey fa ulaa'ika manta ayaa markaa xagga macnaha marka laga eego jamac ayay markaa ka dhigan tahay fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkaafiruuna kuwa markaas gaaladaa weeye wamaa wadiifatu rusuli rususha wadiifadoodu may ahaanin ilaa tabliiqu axkaam illahi ilahay axkaamtiisa gaadhsiinteeda mooyaane wamaa wadiifatu lmujtahidiina mujtahidiinta wadiifadooda iyo shaqadooda lama ahnin ilaa tacaruf aqoonsi calaa hadihi alaxkaami axkaamtaa la aqoonsada walkashfi canhaa iyo faydid iyo muujin ayuunbay aatay biwaasitati almanaahiji manaahijtii iyo wadooyinkii iyadoo la adeegsanayo o la raacayo walqawaacidi iyo qawaaciddii allatii taasoo wadacaha u dhigay cilmuusuuli cilmiga usuulka uu dhigay waida kaana alijmaacu markuu ahday ijmaacii muncaqidan mid ku guntamay cala ana alxaakima huwa allahu inuu yahay ilaa ana alculamaa ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii mas'ala wainshinaa haddaan doonno qulnaa waxaan idhnaa fii mas'alatayni wahumaa labadaa mas'alana aluulaa hal axkaamu ullahi axkaamtiisa laa tucrafu lama garanay miyaa ilaa biwaasitati rusulihi rusushiisa yacni adeegsigeeda iyo markaa dhexdhexaadsigeeda iyo markaa soo mariddeeda mooyaane si kale lagu garan maayo miya ow yumkinu lilcaqli mise waxa weeye caqliga waxa u suurtagala an yastaqila inuu la keliyoobo biidraakiha idraageeda iyo haleelkeeda wa calaa ayi asaasin asaaskeebaanu yakuunu dalika kaasi uu noqonaya athaaniyatu masalada labaad wa idaa amkana marka uu suurto galo lilcaqli marka uu suurto galo an yudrika inuu haleelo xukma allahi ilaahay xukunkiisa duuna wasaadati rasuuli rasuulka isagoon markaa yacni rasuul aan wasaadadii iyo dhexdhexaysigii iyo soomaridii yacni sokadeed la garto fa hal yankunu ma ahaanaya hada lidraaku manaada takliibi takliifdu halkay ku xidhan tahay ma noqonaya iyo wamaakii takliifda iyo wamaakii yatbacu raacayeen min hawaabin wa ciqaabin fi ljli hawaab iyo ciqaaba xagga fi ajli fi laajili yani aajil baa looga jeedayo xagga dambe marka aakhiro wa madxin wadamin cay iyo markaas ammaana fi lcaajili tan markaa daydegahe adduunyada ikhtalafa alculamaau fii haatayn almas'alatayni way isku khilaafeen wa naxnu naguna nujmilu waa duuduubaynaa buhi aqwaanahum fiima yeli waxaan soo socda ayaan ku duubaynaa uma nutbicu dalika waxaan raacaynaa waxaan raacinaynaa bibayaanin raajixi minhaa kay raajixe xooga badan inaan caddayno waxau sheekhu leeyahay mar hadduu ahaaday ijmaaci culimmadu mid ku guntamay oo ku xidhmay in xaakimku alla yahay oo si sidaa lagu ijmaaca haddana waxaa jira mas'alo laysku khilaafay oy culimmadu isku khilaafeen ama laba mas'ale baa la odhan karo oy culimmadu isku khilaafeen baa ka mid a labadaa masale waxa weeye waa ta koowaad axkaamta ilaahay ma waxaa lagu garanayaa un can dariiqi rusuloo rususha ilaahay uu soo diray ayuunbaa markaas keenayso iyaga ayuunbaa sheegayo xaggaa dariiqooda iyo wasaadadaasubaa lagu garanayaa mise waxaa suurtagal caqliga u ah iyadoon rasuul iyo risaale markaas aan la adeegsanin inuu caqligu garto oo uu haleelo axkaamtii ilaahay ma suurtagalba midda labaad haddii la yidhaahda haa yacni asaaska uu noqonayo ee marka kaasi uu noqonayuu ku haleelaya caqligu muxuu noqonayaa taasi waa mas'alo masalada labaad waxa weeye hadday suurto gasho caqligo oo la yidhaahdo waa suurtagal inuu ilaahay xukunkiisa haleelo iyadoo rasuul waasidadii oo aan loo soo marinin oo aan rasuul caddaynin haddii la yidhaha caqliga ayaa garanaya idraaggaa iyo garashada iyo haleelkaasi ma noqonaysaa halkii ay takliiftu ku xidhnayde garashadaa markaa uu gartay in lagu kalifayo oo wax lagu falayo wax loogu diidayo kadibna ay raacayso dee abaalmarin iyo ciqaabi inay aakhiro markaa raacdo ammaan iyo cay markaa adduunyada lagu ammaano ama lagu caayo taa markaa raacaysaana ayaana suurtagal ma tahay oo manaadku halkaa ma noqonaya wuxuu leeyahay culimmadu masalada masale waa isku khilaafeen aqwaashoodana waa soo duuduubaynaa waa soo ururinaynaa kadib markaan soo ururinayna isu geyno qowlka raajixa baan caddaynaynaa wuxuuhi waidaa kaana alijmaacu markaadi muncaqidan mid guntabay cala ana alxaakima huwa allahu xaakimku inuu markaas alla yahay ilaa ana alculamaaa ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii mas'ala hal mas'alo wain shi'naa qulna waxaan fii mas'alatayni wahumaa labadaa mas'alana waxa weeye hal axkaamullaahi ilaahay axkaamtiisa laa tucrafu la garan maayo miyaa ilaa biwaasiati rusulihi rusushiisa yacni soo marintooda iyo dhexdhexaysigooda iyo rususha yacni xaggooda in laga helo mooyaane lama garanay miyaa ow yumkinu mise waxaa suurtagal lilcaqli caqligama waxaa suurtagal u ah an yastaqila inuu la keliyoobo biidraakiha haleelkeeda oo axkaamtii iyadoon rasuul markaas laga qaadan inuu rasuul loo soo dhiibin caqligii ma la keliyoobaya inuu garto axkaamtii ilaahay haddii la yidhaaha wa calaa ayi asaas yakuunu daalika ahaanaya athaaniyatu masalada labaad waxa weeye waida amkana marka uu suurtogala lilcaqli an yudrika inuu haleelo xukm allahi ilaahay xukunkiisa duuna wasaadati rasuuli rasuul dhexdhexaysigii iyo soo marintii la-aanteed haddii ay caqliga u suurto gashay inuu haleelo hal yakuunu ma noqonaya hada lidraaku haleelkaa iyo garashada u caqliga gartay rasuul la-aan manaada takliifi halkay ku xidhnayd ma noqonaya takliifdaa halkay ku xidhnayd ma noqonaya iyo wamaakii yatbacuu raacayay oo min hawaabin waciqaabina fi laajili aakhiro wa mudxin wadamina fi lcaajili adduunyada ilayn takliifda ayaa laba arrimood ka dhima ka daba imanaya ama marka qofkii la yidhaahdo waxaa mukalaf buu ku yahay haddii uu ka soo baxo adduunyadii ammaan buu ku mudanayaa aakhirana wuxuu ku mudanayaa abaalmarin haddii uu ka soo bixi waayo adduunyadii dembi buu ku mudanayaa aakhirana ciqaab buu ku mudanayaa garashadaa caqligii uu keligii gartay miyaa takliifdii ku xidhan tahay miyay abaalmarintii iyo ciqaabtii aakhirana miyay ku xidhan tahay yacni labadaa masalo ayay isku khilaafeen waana yani masalada ay kutubta kale insha allahu tacala waynu arki doonaaye alxusnu waalqubxu ayay yidhaahdaan waa wanaagga iyo xumaanta ama taxsiin wa wataqbiix yacni waxaasi waa xun yahay iyo waxaasi waa wanaagsan yahay ama waxaasoo la yidhahdo la wanaajiyo la wax wanaagsan weeye iyo waxaasoo la yidhahda wa xun weeye yacni ma waxa lagu garan karaa uun can dariiqi rusul mise yacni caqliga ayaa la keliyoobayo garanaya masalada markaas uu tilmaamaya waa taa markaa xusni iyo qubxigana ilaa saddex ictibaaraad bay yidhaahdaano wixii masalan dabciga waafaqsan xagga waafaqidda iyo waafaqid la-aanta dabciga waa laga eega oo wixii dabciga waafaqsanna waa wax wanaagsan wixii aan dabcii waafaqsade waa waxun mar waxaa laga eegaa xagga kamaalka iyo xagga naqsiga oo xasanku waa wixii kamaal iyo dhammaystiran ku tusiya sida markaa dee aqoontii sifada aqoonta oo kale wixii markaa ku tusiya nuqsaanna isla wuxuu noqonayaa qabiix buu noqonayaa sida sifada jahliga oo kale markaa xusniga iyo qubxiga marka labadaa dhinac laga eego waxay leedeen waa caqliyaan weeyaan oo caqliga ayaa lagu garanayaa oo caqliga ayaa markaas garan karaya ayagoon waxba markaa sharci aan lagu xidhin haddiise looga jeedo ammaan iyo abaalmarin ammaan adduunyo iyo abaalmarin aakhiro dami adduunye adduunye iyo ciqaab aakhiro haddii markaa looga jeedo iyo qubxigu markaa iyadu waa halka la ysku qabsaday ee masalada markaa nisaac iyo murankani uu kaga jiraa waa halkaa markaa waanaynu eegi doonaa markaa balse dawaa'ibdu ay kala mareen iyo yacni manhajka ahlusunna waaljamaaca ama salafkii markaa siduu yahay qowlkoodu waynu arki doonnaa iyo mid kasta maxaadiirta markaas uu leeyahay ayaynu tilmaami doonnaa alqowl alawal qowlka hore waa madhab اlmuctazila wa fariiq min aljacfariya waa aqooya muctasilada la yidhaahdo iyo koox markaa jacfariyada ka mida wa khulaasatuna waxa weeye ina fi lafcaali afcaasha waxa u sugnaaday xusnan daatiyan wanaag yacni lafti ahaan lafdooda ayaa wanaag leh wa qubxan daatiyan iyo xumaan daatiyahoo laftooda wa ina alcaqla caqliguna yastaqillu wuxuu la keliyoobayaa biidraaki xusni ow qubxi mucdami alafcaal caqliguna wuxuu la keliyoobayaa haleelka iyo garashada wanaagga ama xumaanta afcaasha intooda badan binadari marka uu yani la fiiriyo ilaa sifaati alficli ficilka sifooyinkiisa iyo wamaa yataratabu calayhi waxaa ka ratibmaya min nafcin aw darara min nafcin waxtar aw darari ay maslaxati ow mafsada maslaxa ama mafsado ah wa ina hada alidraak idraagga iyo haleelka iyo garashadaasi laa yatawaqafu ku taagmi maayo calaa wasaadati rusuli rususha markaa wasaadada dhexdhexaysigoodiiya xaggooda inuu ka yimaado wa tabliiqihim iyo soo gaarsiintooda ku taagmi maayo fa xusnu lficli ficilka wanaaggiisa ow qubxuhu ama xumaantiisu amraani caqliyaani waa laba arrinoo caqliga laa sharciyaani laba sharci ma ahaanin sharciyaan maxaa looga jeeda ay laa yatawaqafu idraaku dalika kaa gerashadiisa haleelkiisu kuma xidhna cala sharci wa ina xukma allahi yakuunu wuxuu noqonayaa wifqa maa adrakathu yacni mid waafaqsan waxa ay garatay ow tudriku ama ay garan cuquulunaa caqliyaalkeenna min xusni afcaali afcaasha wanaaggeeda ow qubxiha ama xumaanteeda famaa ra'aahu lcaqlu xasanan caqligu wuxuu wanaag u arko fahuwa cind allahi xasanun ilah agtiisa waa wanaagsan yihi wamaطluubun min alinsaani qofkana waxaa laga doonay ficlu inuu sameeyo wa maca alficli samayntana almadxu waa sawaab baa la socdaa wa maca almukhaalafatina adamu walciqaab baa la socdaa wamaa ra'aahu lcaqlu qabiixan wuxuu caqligu arkay mid xunna fahuwa qabiixun cinda allahi ilah agtiisa waa xun yahay wamaطluubun wamaca tarika tegitaankan almadxu wahawaab baa ahaaday wa maca alficli samayn maceedna addamu waalciqaabu ayaa ahaaday waxau sheekhu leeyahay qowlka markaas koobaad nimanka muctasilada la yidhaahdo ee firaqa daallada ka mida asxaabtii waasir ibnu cataa weeye markaa muctasilada waxaa loogu magacaabay majliskii xasan albisri ayay markaas ka dheeraadeen oo markaa waa qolada qabaa qofka markaa dembi kabiiraha kabiiraho weyn ku dhacaa inuu markaas islaamnimadiina ka baxay gaalnimadiina aanu gelin ee manzila bayna manzilatayn halkay khawaarijtuna markaa ka saarayaan anu markaa dee ay ku tilmaamayaan inuu markaa dee muumin caasiya uu yahay ama naaqis liimaan uu yahay oo yacni taxta almashii'a ay markaas gelinayaan qolada markaa ninka wasil ibnu cataaga hertiisaa ee markaa majliska xasan albisriy dariskiisi markaa ka dheeraataye meel gaara iyo falsafarsa ictazalana wasilun saasay muctasile markaa kula baxeen iyo fariiq iyo koox markaa jacfariyada qolada la yidhaahda ka ahaatay jacfariyaduna waa jacfaru saadiq ibnu moxamed albaqir yacni waa atbaacdiisii oo ahaa imaamka lixaad ee a'immada labiyo tobanka ee shiicada la yidhahdo imaamiyadu a'immaday markaa sheegaan weeye yacni kun iyo sagaa yani hijrada siddeetankeedii ayuu dhashay madhab markaa fiqiga oo qoladaasi ay leeyihiin oo isaga markaa loo nisbeeyey ayaa la yidhaahdaa jacfariya kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo caqliga ayaaba masaadirta markaa madhabkiisu uu yahay waxa un markaa sunnaha ayaa markaa wixii nabiga ka sugnaaday iyo wixii markaa imaamka ay sheegayaan ka sugnaadayba waa la yidhaahdaa markaa sunnaha agtooda marka muctasilada iyo kooxda jacfariyada waxay leeyihiin oo khulaasada hadalkoodu yahay afcaashan iyo waxaan la samaynayaa xusni iyo wanaag lafdooda ay leeyihiin wuu jira xusni daatee baa jira qubxi iyo xumaan daatiahina isna waa jiraa oo afcaashu xumaan lafdoodaana waa layin wanaag laftoodaana waa layin caqliga ayaana la keliyoobayoo garanaya wanaagga iyo xumaanta afcaasha intooda badani ay leedahay marka la fiiriyo sifaadda ficilkani leeyahay iyo wixii ka dhalanaya ee ama wanaag iyo maslaxa ah ama darar iyo ee ka dhalanaya caqligii wuu garanayaa inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay markuu sifada ficilka iyo waxa ka dhalanayo eego midda labaad waxay dhaheen idraaggaasi iyo garashada markaas la garanayaay kuma xidhnaa rusul dhexdhexaysigii iyo soo gaadhsiintood ficilka wanaaggiisa iyo xumaantiisu waa laba arrinoo caqli oo caqliga lagu garanayo oo aan yacni ku xidhnayn sharci soo aroorkii iyo sharci imaatigii iyo rasuulkeenidii aan ku xidhnayn weeye xukunka ilaahayna markaa wuxuu noqonayaa waxa ay garatay ama garanaysa cuquusheennu ee wanaagga afcaasha iyo xumaantooda ayuunbaa xukunkii ilaahayna ku imanayaa wixii caqligu u arkay inuu wanaagsan baa ilahay agtiisa wanaagsan qofkana laga doonaya inuu sameeyo haddii uu sameeyana markaa ammaan iyo abaalmari buu helaya hadduu khilaafana cay iyo ciqaab baa ku imanaysa wixii caqliga caqligu xumaan u arkana wuxuu noqonayaa mid xun ilaahay agtiisa qofkaan laga doonaya inuu ka tago ka tegiddana markaa ammaan adduunya iyo abaalmarin aakhire ayuu ku helayaa haddii uu sameeyo waxaa markaa xuna adduunyadoo lagu cayo iyo aakhiroo lagu ciqaaba ayaa imanaysa alqowl aani wa madhabu lmuctazila wa fariiq min aljacfariya khulaasatuna waxa wey ina fi afcaali xusnan daatiyan xusni markaa daatiya iyo wanaag markaa lafdiya lafdiya ayay leedahay wa qubxan daatiyan iyo qubxi markaa daatadiisa iyo lafdiisa wa ina alcaqla yastaqilu caqliguna wuxuu la keliyoobaya biidraaki xusni ow qubxi mucdami ilafcaal yacni caqliguna wuxuu la keliyoobayaa garashada iyo haleelka wanaagga ama xumaanta ay afcaasha badoodu leeyihiin binadari marka loo eego ilaa sifaati lficli ficilkan la samaynayo tilmaamihiisa iyo sibooyinkiisa iyo wamaa yataratab calayhi waxa ka tibmayee min nafcin waxtar aw dararin ama dhibi ay maslaxatin w mafsada ina hada lidraag laa yatawaqafu ku taagmi mayo calaa wasaadati rusul rusul dhexdhexaysigeed wa tabliiqihim iyo soo gaarsiinteed fa xusnu lficli ficilka wanaaggiisa aw qubxu ama xumaandiisu amaraani weeye caqliyaani laa sharciyaani maaha ilaa yatawaqafu idraaku dalika kahaloolkiisu caloshan ay ku taagmi maayo wa ina xukmallahi yakuunu wuxuu noqonaya wifqa maakii waafaqiisa adrakahu adrakatu ay haleeshay ow tudriku ama ay haleeliyay garan cuquuluna caqliyaalkeennua min xusni afcaali afcaasha wanaaggeeda o qubxiga ama xumaanteeda famaa wixii ra'aahu lcaqlu xasanan u arko fahuwa cinda allahi xasanu kaasunbaa wanaagsan wa matluubun lagala doonaya min alinsani ficlu inuu sameeyo wa maca alficli ficilka la jirkiisana almadxu ammaana diya abaalmarin aakhira ahaatay wa maca almukhaalafati khilaafidda markaa shaygaan laga doonay samayntiisa u khilaafayna addamu cay adduunyay walciqaabu ahaaday wamaa ra'ahu lcaqlu wuxuu caqli u arkay qabiixan mid xun fa huwa qabiixun cinda allahi ila agsara waa xunye wamadluubun min alinsaani insaankana waxaa laga rabaa tarkuhu inuu markaas ka tago wa iyo abaalmarin wa maca alficlina adam walciqaab baa ahaaday fa في sharci haddaba sharciga axkaamdiisu fii nadari asxaabi hada alqowl qowlkan asxaabtiisa marka aan fiirinno yacnii eegmadooda haddii aan markaa ku fiirinno axkaamta sharcigu laa ta'tii ma imanaysa ilaa muwaafiqatan iyadoo waafaqsan mooyaane limaa kii adrakahu alcaqlu uu haleelo min xusni afcaali afcaasha wanaagee loogu bixiy ama xumaanteeda famaa adraka alcaqlu xusnahu wixii caqligu haleeluu garta wanaaggiisa jaa'a asharcu sharciguna wuxuu ku yimi bitalabi ficlihi samayntiisa oo la doonay walaa yumkinu suurtagalna maaha an yatluba talabka tegitaankiisa inuu doono wamaa adraka alcaqlu caqligu wuxuu haleelu qubxu xumaantiisana jaa'a sharcu sharciguna wuxuu ku yimi bitalabi tarki ka tegitaankiisa in la dalbo walaa yumkinu suurtagalna maaha an yatluba ficlahu ficilkiisa inuu dalbo wamaa shayga lam yudrik ilcaqlu xusnahu aw qubxahu aanu hareerin kamaa fii bacdi alcibaadaati wa kayfiyatiha waaba cibaadooyinka iyo qaababkeede fa ina amra shaarici aw nahyahu amarkaa shaaricu faray ama nahyintiisa fiihaa u markaa shayga cibaadada iyo qaabkeeda yukshifaani waxay faydayaan can xusni aw qubxi hada nooc min alafcaal yacni wanaagga iyo xumaanta ay noocaan afcaashaay leeyihiin wa banow calaa dalika kaa waxay ku dhiseen ana alinsaana mukallafun insaanku inuu yahay mukallaf qabla bicati rusul rusushaba intaan la soo dirin ayuu mukalafa ah. oo qabla buluuqi dacwati ilayhi ama intaan dacwaduba gaarin id calayhi waxaa ku dhigiisaaday an yafcala inuu sameeyo ma adraka alcaqlu caqligu halay xusay wanaagiisa wa inuu ka tago ma adraka alcaqlu ku caqli halay qubxu xumaantiisa lianna haadaakaasi huwa xukm llahi weeye wa maca taklifina almas-uuliyatu walxisaab ba ahaatay iyo wamaa yatbacu daalika ka wixii raaciya min sawaabin wa ciqaabin sawaab iyo ciqaabo waxau sheekhu leeyahay axkaamtii sharcigu markaan eegno fiirada iyo eegmada qolada qowlkan qabta haddii aan eegmadooda iyo fiiradooda aan ku eegnay axkaamtii sharciga axkaamtii sharcigu waxay ku imanaysaa oon mid waafaqsan wixii caqligu uu gartay ee wanaagga yacni afcaasha wanaagsana afcaasha wanaaggeeda iyo xumaanteeda wixii caqligu uu gartay inuu wanaagsan yahay sharciguna wuxuu ku yimi inuu dalbay samayntiisa suurtagalna maabiile inuu sharcigu waxuu caqligu garanya wanaagiisa inuu markaa sharciga dalbo ka tegitaankiisa wixii caqligu xumaantiisa gartayna sharcigana wuxuu ku yimi uun ka tegitaankiisa uu doonay suurtagalna maaha inuu sharcigii doono in la sameeyo wax caqligu gartay xumaantiisa haddaba caqligii ayaa mararka qaarkood yacanii ka gaabanaya inuu markaa shay wanaaggii ama xumaantii gaadho ama gartu hareero si cibaadooyinka qaarkood iyo kayfiyaadka iyo qaabka ay markaa leeyihiin wuxuu leeyahay markaa taas amarka shaaricu markaas uu arrinkaa inaga faro ama diidmada uu diidaa taasi ay noo faydayso inoo caddaynaysa xumaanta wanaagga iyo xumaanta wanaagga ama xumaanta uu nooca afcaashaahi uu leeyahay waxaana markaa arrintaa ku dhismay oo ay leeyihiin mar haddii ay yidhahdeen caqliga ayaa la keliyoobayaa oo garanaya markaa wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa sharciguna wuxuu ku imanayaa uun waxa caqligu gartay uu faro iyo waxa caqligu xumaanta gartay uu diido waxay yidhahdeen insaankii iyo bini aadmigii intaan rusulba la soo dirin mukallaf weeye ama intaan dacwadiba gaadhin rasuulaa la soo diray laakiin rasuulkaa dacwaddiisii taara gaadhin ayuu mukalaf yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin waxa korkiisa aaday waxaan caqligu wanaaggiisa gartayna inuu sameeyo waxaan caqligu xumaantiisa gartayna inuu ka tago oo kaasiyaa ilaahay xukunkiisii noqonaya mar hadduu kaasi xuunkii ilaahay yahay kaas ayuu markaa mukallaf ku yahay takliifdaana dee mas-uuliyaddii in la weydiiyaa la socota in la xisaabiyaa la socota in abaalmarin ay ka dhalto hadduu ka soo baxo hadduu ka soo baxo waana ciqaabi marka ay ka timaado ayaa markaa ka soo baxaysaa wuxuu leeyahay fa axkaamu sharci sharciga axkaamtiisu fii nawci asxaabi hada alqowl qolada markaas qowlkan qabtay fiiradooda haddaan ku eegno axkaamta sharcigu laa taatii ma imanaysa ilaa muwaafiqa iyadoo waafaqsan mooyaane lima adrakahu lcaqlu wuxuu caqligu halale min xusni afcali facasha wanaaggeeda ha u qubxi ama xumaanteeda fama adraka alcaqlu caqligu hale xusna wanaagiisa ayumu jaa sharcu sharciguna ku yimi bialabi ficli samayntiisa walaa yumkinu suurtagalna maaha an yaluba tarkahu fama adraka alcaqlu xusna wuxuu caqligu gartay wanaagiisa ayaa jaa sharcu sharciguna ku yimi bialabi ficli samayntiisa doonitaankeeda walaa yumkinu suurtagalnama an yadluba tarkahu sharcigu inuu dalbe ka tegitaankiisa caqliga gartay wanaagiisa wamaa adraka alcaqlu caqligu wuxuu gartay qubxu xumaantiisana ja'a sharcuna wuxuu ku yimi bialabi tarkihi ka tegitaankiisa uu dalbay walaa yumkinu suurtagalna maaha an yadluba inuu dalbo ficlahu samayntiisa wamaa shayga lam yudrik alcaqlu aanu haleelin xusnu wanaagiisa aw qubxu ama xumaantiisa kamaa fii bacdi alcibaadaati wa kayfiyaatihaaba weeyaane fain amra shaarici shaarica amarkiisa ow nahyo diidmadiisa fiihaa markaas ku sugan amarkaa shaarica ama nahyiga amarka cibaadaha ku sugan yugsifaani waxay faydayaan can xusni ow qubxi hada nooc min alafcaal wanaagga ama xumaanta nawcan ee afcaasha ka mida ah. wa banow calaa dalika arigaa waxaanay ku dhiseen ana alinsaana mukallafun insaanku inuu mukallaf baye qabla bixsati rusul intaan rusushaba la soo dirin mukalafa ama rasuul la soo diray hadduu jiro ow qabla buluuqi dacwatihi intaan dacwadiiyo baaqi gaarin ayuu mukalaf yahay id calayhi waxaa korkiisa aaday an yafcala inuu sameeyo ma adraka alcaqlu xusna wuxuu caqligu gartay wanaagiisa wa an yatruka inuu ka tago ma adraka alcaqlu qubxa wuxuu caqligu markaa dareemo haleelay xumaantiisa lianna haadaakaasi huwa xukmullahi ilaahay xukunkiisii weeye wa maca takliifi mar hadduu taa mukalaf kuya ah, takliiftii ah, almas-uuliya dee weydiin baa la socotaa walxisaab baa la socotaa wamaa yatbicu dalika iyo kaa wixii raaciyee min hawaabin wa ciqaabin hawaab iyo ciqaaba alqowl thaani hadal isku mida ah buu laba jeer ku celiya nuskhadaan anugu hayaa saddexdaas sadar laba jeer ayuu ku celiyey markaa waa isku mid uun daba qolyahan muctasiladan iyo kooxdan markaa jacfariyada ee markaa taxsiinkan iyo taqbiixan caqliyeenkaa sugaya ee caqliga ayaa waxna wanaagsanaya waxna markaa xumaysanaya dhowr arrimood ayay markaa ku dhaceen maxadii dhowra ayay ku dhaceen mid weeyaane horta caqligii bay weyneeyeen waxaanay ka dhigeen wixii caqligu markaas garto asal ayay ka dhigeen qaatica oo wanaagna waa wixii caqligu wanaajiyo xumaydna waa wixii caqligu xumeeyo sharciguna xukunkaa caqliga ayuunbuu faydaya ayuu waafiqiisa ku imanayaa horta halkaa caqligii ayay halkaa mariyeen midda labaad waxa kaloo ay ayana ka sii ratibeen caqliga wanaajintiisa iyo xumayntiisa inay ilaahay ku waajibiyeen yacni waxa wanaagsan samayntiisa yani waxa wanaagsan inuu ilaahay sameeya waajib bay ku tahay bay yidhahdeen oo amarkaasina waxa wixii caqliyaashu markaas ay wanaajisteenna waxa waajiba markaas dee inuu sameeyo oo markaasuu amro mala diidi karo wixii marka caqligu xumaysanaya waa inuu diida mana fari karo taana marka halkaana ilaahay bay kaga waajibiyeen midda labaad dee waxay caqliga wanaajiskiisii waxay ka ratibeen wixii caqliga wanaajistay bay ka ratibeen in adduunyo markaas ammaanu ku helo abaalmarinna aakhira uu ku helo wixii caqligu xumaystayna adduunyada in lagu cayo aakhirana ciqaab inuu ku muto waxaana la ogyahay yacni ammaan adduunyo lagu ammaano iyo cayo adduunyo lagu caayo iyo sawaab iyo ciqaab markaas in laga ogaan karo uun xagga sharciga iyo naqliga iyo samciga ayuunbaa lagu ogaan karaa wax caqli markaa lagu garan karayo iyo aakhira wax dheci kara caqligaagu wuxuu gidaarka waxa joogaan waxba ka garanaynin marka masaladaana way ku gafeen midda kale waxay ku shabaheen ilaahay bay khalqigiisii ku shabaheen oo wixii bini aadmiga uu wanaag u arkunbaa ilaahay agtiisana ka wanaagsan bay yidhahdeen wixii khalqiga markaa makhluuqa agtooda xun ayuunbaa ilaahay agtiisana markaas ka xun oo sida markaas loo gahay ilaahay eh, xikmaddiisa awgeed yacni dhammayska tiran ilaahay xaggiisa wax ka xumaadaa ma jiro ilaahay khalqigiisa in lagu shabaho sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo afxaashiisa midnaba ma jirto marka madhabka qolada muctasilada iyo ay qabaan markaa kooxda jacfariyada ahayd maxaadiirtaasaa ku sugan alqowl athani qowlka labaad waa qowl ashcariya qolada ashcariyada le waa atbaaca bilxasan cali binu ismaaciil alashcari weeye iyo waman waafaqahu cidda markaa waafaqday ee min alfuqahaa'i fuqahada ka mida wa huwa qowlu jumhuuri lusuuliyiin usuuliyiinta qowlkoodana markaa siduu jumhuurkooda iyo badadood yahay weeye wa waxa weeye ana alcaqla caqligu laa yastaqilu la keliyoomi maayo biidraagi xukmi illahi ilahay xukunkiisa garashadiisa bal laabudda waxaa laga maarmaana min wasaadat rasuul rasuul dhexdhexaysigii iyo wa soo gaadhsiintii ayaa laga maarmaana falaysa fi lafcaali xusnun daatiyu afcaashu male wanaag laf ahaaneed lafdoodu wanaag ma leh yuujibu waajibinaya cala allahi ilaahay an yaamura bihi inuu faro kamaa laysa fi lafcaali saanay afcaasha loogu sugaayay qubxun daatiyun qubxiya markaa xumaan daatia oo yuujibu cala allahi waajibinaya an yanha canhu inuu diido fa iraadat llaahi ilaahay doonitaasu muطlaqatun mid sii daysa weeye laa yuqayiduhaa shayun wax dabrayaa ma jiro falxasanu bay yidhaahdeen maa jaa sharcu shaaricu bialabi ficlihi wanaagu falxasanu ka wanaagsani maa kii jaa sharcu ku yimi baa la yidhaha bialabi ficlihi samayntiisa doonitaankeeda waalqabiixu ka xunnaa maa jaa shaaricu ku shaaricu yacni sharci baa kaga wanaagsanaa shaaricu kuula yimi weeye bialabi tarkihi ka tegitaankiisaoo laga tago falaysa lilficli uma sugnaanin qabla amri shaarici shaarici amarkiisa ka hor wa nahyihi iyo diidmadiisa ka hor xusnu walaa qubxun midna uma sugnaanin waalficlu inamaa yasiiru xasanan ficilkuna wuxuu wanaag noqdaa liamri shaarici bihi farida uu shaaricu faray laa lidaati lficil ficilka lafahaantiisa maya wayasiiru qabiixan midxuna wuxuu noqdaa linahyi shaaric canhu diidma u shaaricu diiday laa lidaati lficli ficilka lafdiisa maya falafcaalu afcaashu tastamiddu xusnahaa iyo waqubxaa waxay ka qaadanaysaa min amri shaarici wanahyi laa min xusnin ow qubxin fii dawaatiha ma aha yani wanaag iyo xumaan lafdooda ku jire faridaw shaaricu falayo diidmada uu diido ayuunbay markaas ku yimaadaan ayay markaa wanaagii xumaantaba ka qaataan wa banow calaa dalika arrinkaana waxay ku dhiseen an laa xukma lilahi inaanu xugun ilaahay jirin fi afcaali lcibaadi cibaadda iyo addoommada afcaashooda qabla bicsati rusul rususha intaan la soo dirin falamaa goortii lam yaati rasuulun aanu imanin yubaliqu axkaam allahi lilcibaadi gaarsiiya laa yahbutu liafcaalihim xukmun u maayo oo falaa yajibu calayhim shayun waxba ku waajibi maayaan walaa yaxrumu calayhim ficlun samaynan xaaraan ka noqon mayso xayu meeshii laa xukma aan xugun falaa takliifa takliif ma jirto waxaysu meesha laa takliifa aan takliifi jirina falaa xisaaba walaa madxa walaa sawaaba xisaabi ma jirto ammaani ma jirto walaa hawaaba walaa dama walaa ciqaab hawaab iyo dami iyo ciqaabi midnaba may ahaanin madhabka labaad ama qowlka labaad waa qolada ashcariyada la yidhaahdo ashcariya waxa weeye atbaac abilxasan cali binu ismaaciil alashcari laba boqol iyo lixdankii baan dhalashadiisu inay ahayd ashcarina waxaa markaa loo yidhi abi muusa alashcari nasligiisiiyo halkaas ayuu galaa qoladaa markaa ashcariyada la yidhaahdo ee sheekha markaa atbaacdiisa ah waana madhab caqadiyahoo markaa runtii muntashir yacni caalam alislaami aad iyo laxaad ugu faafsan ama culamada horena aad iyo laxaad ugu faafay waxaana sheekh islaam ibnu taymiya u yidhahdaa waa qolyaha ugu dhow madhabka ahlusunna waaljamaaca yacni kuwa ugu dhow ayay markaa ka mid yihiin ashcariyadu wixii ay ku waafaqeenna markaa fahum min ahli sunna wixii ay markaa ku khilaafeen ahlusunnahana ahlu markaas kaga mid ma aha madhabkooduna markaa wuxuu isaga geysan yahay waxyiga iyo falsafa ilaa shan iyo toban mas'alo ayaanay markaa ahlu ay ku khilaafaan waxyaalaha ugu sii daranna asbaab wa sifaat baa ka mida sifooyinka waxay sugaanuun toddoba sifo oo sifaat lmacaani ay yidhaahdaan nolol ilaahay waa u sugaan cilmi waa u sugaan iraado waa usugaan iyo dooli qudro iyo awood waa u sugaan maqal waa u sugaan arag iyo kalaam intaas ayay markaa sifooyinkana ay ka sugaan alimaam alxasan alashcari wuxuu soo maray saddex martabo ama saddex markaas marxaladood ayuu soo maray awalan muctasili buu ahaa oo wasil bnu cataa ayuu markaa madhabkiisi haystay waa ka soo guuray markaa madhabkan markaa cariyadu markaa ama shaacirada la yidhaahdo ay hadda ku sugan yihiin ayuu markaa u soo guuray waxaana markaas in badan uu radinayey markaa muctasilada waad arkaysaa iminka qowlkani inuu qowlkii hore muctasilada markaa ka horjeeda waad arkaysaa qowlkii hore muctasilada qowlkeeda toosuga horjeeda markaa in badan ayuu markaas radiyey aakhirkii waa iskaga baxay markaa falsafada iyo cilmulkalaamka waxaanu markaa ku sugnaaday madhabka ahlusunna waljamaaca ama madhab salaf ayuu markaa markii dambe uu ku sugnaayey ahluxadiidka ayuu u noqday taana waxaa caddaynaya dee kutubtiisii dambe maqaalat lislaamiyiin kitaabka la ydhaayo iyo alibaana can usuli dayaana alibaana can usuli dayaana waa kitaab imika mabuuca hore yaalla labadiisa kitaaba madhabka markaa ahlusunna waljamaaca ama salafka ayuu markaa ku taqriibiyey masaa'ilka o dhan madhabkaa horena waa uu kaga noqday sida markaa rag badan oo fuxuushii raggii ugu waaweynaa ee madhabkaa markaa ashcariyadaaba ay ka noqdeen sida uu soo naqlinayo dahabiga markaa siyar aclaami numalaga sida uu markaa kaga soo naqlinayo imaamulxaramayn iyo rag fara badanoo markaa iyaguna madhabkii markay ku wareereen ay falsafadii ku wareereen ee markaa wadadaa la maray ay ku wareereen yani way iskaga soo noqdeen iyaga laftoodu runtiina markaad labadaba akhrido haddaad imminka yani aada akhrido siday u taqriiriyaan ashaaciradu caqiidada siday u taqriiriyaan iyo alasmaa wasifaat caqli unbaa la adeegsadaa hadduu kale sheegaysa inuu caalamku xaqaaxaad yani yahay xaadis inuu yahay yani waa arrimo weli caqliga baa lagu taqriiriya halka ahlusunna waljamaca ay ku taqriiriyaan aayaadka iyo axaadiidaasi waxay tilmaameen oo aad marka caqiida markaad oon lahayn markaas wax yani muran iyo wax markaa ku wareerinaya toona halkan waxaa laysla gelayaa yani caqli iyo falsafad iyo cilmu kalaam baa markaa daf la isla odhanaya barihii horena aad baa loo akhriyi jiray yani anna waxaan ka akhrisanay ugu yaraan ilaa toddoba kitaab waxaana looga bilaabay sulusiyada khariidat lbahiya ee waxaa leeyahay jawharat tawxiid ayaa noogu xigtay badlul amaalkaa noogu xigay khariidat lbahiya ku xigtay nasafiya ku xigtay ashaybaaniya noogu xigtay albajuriya ku xigtay yani oo nadmi iyo nafri isugu wada jira yani kutubtaanu markaas ualiqnay ayay ahaayeen marka qowlka labaad waa qowl ashcariya wa abilxasan cali binu ismaaciil alashcari iyo cidda waafaqday markaa fuqaha iyo qowlkii jumhuur lusuliyiin khulaasadiisuna waxa weeye caqligu inaanu la keliyoobaynin waxoogayna markaa khaldi baa ka jira yani waa isku yar dhow yihiin waxna waa isku khilaafaan imika madhabka qowlka raajixa madhabka ahlusunaaimka marka la eego ee masalan laga hadlayo aad bay isugu dhow yihiin saa daraaddeed baa yani laga dhigaa qowlkooda qowlka ahlu sunnaha markaas inuu yahy lakiin waxoogay furuuqa ayo udhaxaysanu insha allahu tacala tilmaami doono marka waxay leeyihiin caqligu la keliyoomaayo qoladii waxa leeyihin caqliga ayaa la keliyoomayo oo garanaya wanaagga iyo xumaanta afcaasha intooda badan iyagu waxay leeyihiin caqligu la keliyoobi maayo inuu xukunka ilaahay garto bal xukunka ilaahay waxa lagu garan karaa oo rusul keentay oo dadka soo gaarsiiya unbaa lagu garan karaa oo afcaashu ma laha xusni daatiya ma laha oo ilaahay markaa ku waajibinaya inuu faro sida aanay afcaashaba qubxi iyo xumaan daatiya aanay ugu sugnaynoo waajibinaya ilaahay ku waajibinaya inuu markaas nahiyo oo uu diido yacni halkaa waad arkaysaa yacni siday uga hor jeedaan madhabkii ashaacirada muctasilada baa le siday uga hor markaas waad arkaysaa oo markaa waxyaalaha aan sudha isku waafaqayaan waxaa ka mida ah inuu wanaaj yani wanaajinta iyo xumaynta iyo waajibinta iyo xaaraantinimaynta iyo abaalmarinta iyo ciqaabta iyo ammaanta iyo caydaba caqli lagu garan maayo ee sharciga ayaa lagu garanayaa laakiin si aynu tilmaami doonno ayagu caqligana iyaguna meeshaba ka wada saareen ayaanay marka ahlu sunnuhu markaa meesha aanay ka wada saaraynin oo aanay markaa meesha ka wada tuuraynin ta kale markaas yacni ma laha afcaashu wanaagdaa taada ilaahay ku waajibiya yani wax ilaahay ku waajibayay ma jiro wuxuu isagu markaa isku waajibinsa saaray mooyaane afcaashana markaa qubxi daati ahoo ku waajibinaya ilaahay markaas inuu diido ma jiro wuxuu ilaahay isagu isa saaro ayuunbaa saaran si ahlusunna waljamaca qabaan haddaba iraadada ilaahay bay leeyihin ayagu waa mid mutlaqa ah oo wax qaydaya aanay jirin waxa wanaagsanaa waa wuxuu shaaricu la yimi samayntiisa uu dalbay waxa xumina waa wixii shaaricu la yimi ka tegitaankiisuu dalbay markaa ficilku ma laha intaan shaaricu farin ama diidin wanaag iyo xumaantoona ma leh ficilku wuxuu wanaag ku noqdaa mid wanaagsan ku noqdaa markuu shaaricu faro ee laf ahaantiisa wanaaguu leeyi ma jiro qabiix iyo mid xun wuxuu noqdaa markuu shaaricu diido ee laf ahaantiisa ayuu u xun yahay ma aha idan markaas afcaashu wanaagga iyo xumaantaba waxay ka qaadataa shaarica faridiisa iyo diidmadiisa laakiin wanaag iyo xumaan markaa labdooda ku sugani ma jiraan sidaas ayay markaas yidhahdeen waxaanay markaa masaladaa ku dhiseen inaan xugun alle leeyahay jiin afcaasha addoommada intaan rasulla soo dirin wixii aanu la imanin inta imanin rasuul gaadhsiiya axkaamta ilaahay addoommada gaadhsiiyaa afcaashooda xugunu sugmi maayo waxbana ku waajibi maayaan waxna ka xaaraan noqon maayaan mar haddaan xugun jirina takliifi ma jirto mar haddaan takliifi jirin xisaabi ma jirto ammaani ma jirto abaalmarini ma jirto cay iyo ciqaabitoona ma jirto sidaas ayay markaas iyaguna ay yidhaahdeen ashaaciradu markaas aynu arkayno toos waxay uga hor jeedaan qoladii hore muctasiladii waxaanay markaa diidayaan taxsiir iyo taqbiix caqligii inay jiraan iyaga lafdoodu dhowr maxaadiira ayay ku dhaceen midda koobaad dee waxay diideen caqligii iyo fidradii toosnayd oo waxay idhahdeen afcaasha markaas waa simayin keedii wanaagsanaa iyo keedii xumaa marka ay leeyihiin markaas waxa la xumaan laf ahaanaday afcaashu leeyihin ama wanaag laf leeyihiin ma jirto agtooda dulmi iyo cadaalad waa isku mid marka hore iyo wanaag ilafahaantiisu male bay yidhaahdeen waxaana bannaa inuu ilaahay markaa shirki faro inuu markaa tawxiidka diido waxaanan ognahay oo masaladaa xaq uu yahay sharcigu wuxuu waafaqsanyay fitrada iyo caqliga suurtagalna maaha markaas cuquusha iyo fitrada inay ku sugnaato wax sharciga khilaafsan oo burinaya caqligu wuxuu garanayaa wanaagga cibaadada ilaahay xumaanta markaa ilaahay kayrka oo la caabudo ayuu garaya taasi waa mid xagga caqliga iyo fidrada markaas eh, caqliga ay markaa diideen wanaajadiisa iyo xubanidiisa halkaa ayada ayuuna maxduur bay kaga dhaceen midda labaad ilaahay waxay ka anfinayaan xikma iyo tacliil afcaashiisu inay leedahay oo ilaahay waa faraya waadidii xikma ma jirto ilaahayna waxa uu abuuray oo aan xikma ku jirin ma jirto mashiicada ayuunbaa keentay waxaasi inuu dhaco iraado keliya ayuunbay markaa sugaan taasina waxay khilaafsan tahay adilada kitaabkiiyo sunnaha iyo ijmaaca salaf ulumma ayay markaa khilaafsan tahay middan labaad waxaa kale iyadana ku dhaceen waxay yacnii meesha ka baxanu meesha ka baxay cadaabkii intaan rususha lasoo dirin mar haddii aan rusul lasoo soo dirin dad cid la cadaabayaa ma jiro waxay waxay daliil u tahay inaan wax wanaaga iyo wax xumaano caqliga aanu jirin oo ay siman tahay dee markaa waxaana khaldigu kaga jiraa haddii la sugo wanaag ama xumaan caqliga la sugo yacni kaba dhalaysa abaalmarin iyo ciqaab leanno abaalmarinta iyo ciqaabtu waa arrimaha aan sharci mooyaane wax kale aan ku sugmin laakiin inu waxaasi wanaagsan inuu xun yahay caqligii markaas waa garanaya oo halkaana markaas iyaguna khilaafkaasay kaga dhaceen waynu tilmaami doonaa markaas ahlu sunna ayaa markaas iyagu madhabkoodu markaa dhexdhexaad yahay oo maxaadiirtaana markaa ka badbaadayo wuxuu ilahay nafdiisa usugo xigma tacliila ayay markaa usugayeen oo ilaahay inuu markaa uxun faro ama nuqsaan faro waa ka nahyinayaan suurtagalla maaha sharcigu inuu ku yimaado wax caqliga iyo fitrada khilaafsan hadduu mararka qaarkood ku yimaado wax caqligu ka gaabanayo garashadiisa dee waxa weeye caqligeenna gaabnida ku jirta saa daraaddeed banu sunna waxay sugayaan caqli inuu wax wanaajin karo xumayn karana laakiin madxi iyo dami kama dhalanayo hawaab iyo ciqaabna taa kama ratibmayo haddaba wuxu uhi sheekhu wabanow calaa dalika waxay ku dhiseen an laa xukma lilahi fi afcaali cibaadi qabla bicsat rusul falamaa goortii lam yati rasuulun anuba yuballiqu axkaam allahi lilcibaadi gaarhsiiya laa yahbutu liafcaalihim xukmun u sugmi maayo oo falaa yajibu calayhim shayun waxba ku waajibi maayaan walaa yaxrum calayh ficlun ka xaaraan noqon maayo waxayu meeshii laa xukma xugunaanu jirina falaa takliifa waxayu meeshii laa takliifana falaa xisaaba walaa madxa walaa hawaaba walaa dab walaa ciqaab alqowl ahaali huwa qowl abi mansuur maxamed ibnu moxamed almaturidi huwa maa dahaba ilayhi muxaqiqu alxanafiya wa bacdu usuuliyiin qowlu fariiqin min aljacfariya wahayrihim wa khulaasatu hada alqowl waxa weeye ana lilafcaali afcaasha waxaa u sugnaaday xusnan wa qubxan wanaag iyo xumaan yastadiicu lcaqlu caqliguu garanayo idraakaa yastadiicu lcaqlu caqliguu karayo idraakaha inuu halo inuu garto fi mucdami alafcaali afcaasha badihooda binaana iyadoo lagu dhisayo calaa maa fi lficli waxa ficilka ku suganee min sifaatii sifooyina walaa yataratab calayya waxaa ka ratimaye min masaalixi wa mafaasidaa walakin laa yalzamu habar dhalanaya min kwnifeeliya xasanan inuu yahay xaswa idraaki caqli siduu caqligu u hareelay an yamura bihi sharcu inuu faro walaa yalzamu ka dhalan maayo min kownilficli qabiixa inuu yahay an yanha canhu sharcu inuu diido lianna alcuquula mahma nadijad inkastoo ay markaa bislaato fahiya qaasiratu weeye wa mahma itasaxad inkastoo ay markaa ballaaratana fahiya naaqisatun mid naaqisa weeye waxau sheekhu leeyahay qowlka saddexaad waxaa markaa isagana ku tegayaa ninkan la yidhaha abi mansuur maxamed bin moxamed almatridi waa nimanka markaa maturidiyada la yidhaahdo oo iyaguna markaas qolyo kaleoo markaa fidaqa ka mid a oo ay isku dhowdhow yihiin markaa shaacirada ilaa siddeed sifo iyagu ayay sugaan baa la yidhaha maslu talaqigoodan waa caqliga naqligan iyo markaa dee qur-aankan iyo sunnahana farac ayuunbuu markaas u noqonaya sifatu takwiin ayay iyagu la dheer yihiin waa markaa ninka imaamka qolyada maaturidiyada la yidhaahdo maanta yacni rag badan baa ku doodo yidhaahda ahlusunna waljamaaca waxa weeye waa maaturidiye ashcariye weeye oo ahluxadiidkiiyo ahlusunna oo dhanba markaas intay meel markaa kaga tegeen bay markaa iyagu magaca iska qaateen marka waa sida uu ku tegey iyo waxay ku tegeen nimanka xanafiyada muxaqiqiintooda iyo usuliyiinta qaarkood ayaa ku tegey qole markaa jacfariyada ka mida ah iyo kayrkoodna waa ku tegeen hadalkan khulaasadiisa iyo duduubkiisuna waxa weeye in afcaashu ay leeyihiin wanaag iyo xumaan caqligu awoodo inuu garto waa afcaasha badidooda ayagoo lagu dhisayo waxa ficilka ku suganaya sifooyina iyo waxa ka ratibmaya masaalix dano iyo mafaasida laakiin kama dhalanayo bay leeyihin ficilkan inuu xun yahay siduu caqligu u gartay inuu sharcigu u faro kama dhalanayo sida markaa ficilkan xumaantiisa ka dhalan mayso u caqligu u gartay inuu sharcigu u diido leanna cuquushu waxay leeyihiin inkastoo ay bislaato waa mid qaasiro ah inkastoo ay markaa ballaadhatana mid naaqisa markaas weeye alqowl الثanي huwa qowl abi mansuur maxamed bin muxamed almatridi weeye wahuwa maa dahaba ilayhi muxaqiq اlxanafiya waxay ku tageen wey bacd اlusuuliyiin wa huwa qowl fariqi min aljacriti waغayrihim wa khulaasatu hada اlqowlna hadiyo goor maaturidyaduna waa madhabka markaas xagga caqidada ee axnaafta ayuu badayey wa khulaasatu hada alqowl ana lilafcaali waxa u sugnaaday xusnan wa qubxan ayaa u sugnaaday yastadicu lcaqlu uu karaya idraakaha inuu garto fii mucdami alafcaal binaana iyadoo lagu dhisayo o lagu soconayo calaa maa fi lficli waxa ficliga ku suganaya min sifaatin ah iyo wamaa yataratabu calayhi waxa ka ratibaya min masaalixah wa mafaasidi ah walaakin laa yalzamu kama dhalanayo min kowni lficli xasanan inuu yahay xasba idraaki alcaqli siduu caqligu halay an yamura bihi sharcu sharcigu markaas inuu faro walaa yalzamu kala dhalan maayo min kowni lficli qabiixan uu yahay an yanhaa canhu sharcu sharcigu markaas inuu diido lianna alcuquula mahma natijada inkastooy bislaato fahiya qaasira wa mahma tasacad inkastooy ballaaratana fahiya naaqisa marka halka waxaad moodaa madhabkii ahlu sunnaha inay waxoogay ku khilaafsan yihiinoo yacnii sharcigu wax caqliga iyo fidrada khilaafsan kuma yimaado wa calaa haada halkaas wakti inaga dhacay wallahu aclam halkaa inoogu joogo